الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaxبه أجمعين أmا bعd cashirkan waa kii sagaashanaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu taعaalى baabu التayamumi gebagabaysigii buu baab yahay التayamum luغaة waa alqasdu cinda ahli اlcilm in wax loo qasto la aado la niyeysto ruuxa muslimka gebagabaysanayana ciidda iyo carrada u qastayaa inuu ku weyse qaato ama ku tahaaro qaato tayamumku waa xukun sharciga oo ku sugan kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacu salaf ulumma kitaabku waa caddeeyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiid caan oo saxiixo ah. ayuu kaga hadlay sida xadiidka caawa inoo iman doone asalba baabka u ah xadiidu caaisha radi allahu tacaala canha waxaa kaloo caana xadiidu cimraan bin xusein fi saxiixayn iyo xadiidu abi dar fi sunan saddexdaa xadiid baa ugu caansan oo ku yimid baabka waxaa kaloo soo raaca xadiidkii jaabir asaguna fi saxiixayn ee fadaa'isha ambiyada iyo nabigu wuxuu ambiyada la dheeryahay ka hadlaya isaguna waa ku yimid mar hadduu yahay xukun ku sugan kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaacii salafka uu ku sugan yahay waa wax laysku khilaafaa waxaa weye inuu tafaasiil iyo faahfaahin hoosoo daqiiqa ah. ama axkaamta waaweyn ee asalka ah waa laga wada socdaa waxay kaloo culimmadu isku waafaqeen tayamku inuu yahay khasiisa min khasaa'is hada alumma oo waxyaabaha ilaahi subxaana wa tacaala ku gooni yeelay ummaddeenna ummad kaloo loo jideeyey markay biyo weydo inay gebagabaysato ma ay jirto wixii ka horreeyey ummaddeenna lama helin marka waa khasiisa min khasaa'is hada alumma waxay culimmadu isku waafaqeen marka in gebagabaysigu iyo tayamku uu gooni ku yahay wejiga iyo labada gacmood wejiga iyo labada gacmood meel kaloo laga gebagabaystaa ma ay jirto madax baan la masaxaynin dhagaan la taabanaynin lugaan la taabanaynin waxa laga gebagabaysanaya waa laba xubnood keliya wejiga iyo labada gacmood wejigu asago wax khilaafa kuma jiro labada gacmood ee laga gebagabaysan baa xoogo muran ka ninka ugu fog zuhri weeye ra'yi laga guuriy asago wuxuu leeyahy gebagabaysigu gacmaha laga bilaabo halkaa ilaa garabka weeye gacanta ilaa garabka maxaa yeele gacan haddii la idlaaqo waxay ku dhacdaa buu laga bilaabo garabka ilaa faraha fiidoon intaasoo dhan baa la marinhayaa isagu marka ra'yigiisu waa ra'yi daciifa wax daliiloo cuskan yahayna ma jiro oon ka ahayn markii u horraysay la jideeyo gebagabaysiga intaan nabigu uusan sharxin sida loo gebagabaysanayo iyo saxaabada qaarkood ku ijtihaadeen gebagabaysigii markaasay masexeen ilaa kilkish halkii buu ku dheggan marka ra'yiga asagu ma sii tabarbadno ra'yiga kale soo raaca waa ragii odhanaya weysadii buu la mid yahay weyse xaggee la dhaqi jiray gacmaha dhaqa ila almirfaqayn ilaa suxullada ama jiqillada waxaad tidhaahdaba sidoo kale waxaa la masaxayaa weye gebagabaysigu iyo tayamumkuna xusulladaa la dhaqi yaa la masaxaya ra'yiga marka waa ra'yiga loo badan yahay ra'yiga loo badan yahay wey maalikiyada xanafiyada shaaficiyo meesha ummaddu u badan tahay wey meesha ummaddu u badan tahay wey mar haddii uu yahay gebagabaysigu ay tahay bedel ka tahay weyso weysana la dhaqi jiray ilaa suxullada gebagabaysuguna asna waxaa la gaadhsiin weeye boodhka waxaa la gaadhsiin ilaa shiqilada ama suxullada la gaadhsiin ama xusullada cajradale iyagoo halkaasay la mareen axaadiis dacfi ku jirana way u heshadeen xukumka asaga ah ee weysada ay uga qiyaas qaateen marka iyagu halkaasay mareen ra'yiga ugu xoog badan min daliil waa ra'yiga odhanaya wejiga iyo labada cumaa cumood labada cumaacumood xukurada soo ma taqaanaa ayaa la masaxayaa keliya maxaa yeelay axaadiista ku asaxday baabka waxaynu u jeednaa qaabka loo gebagabaysan kayfiyatu tayamum kuma asixin cinda almuxadiiin ilaa xadiiaan qaabka loo gebagabaysan waxaa ku asaxay laba xadii keliya waa xadiiu camaar e, ibnu yaasir iyo xadiiu abuljuhaym ibn اlxaari ibnu sima alansaari اlkhasraji oo labaduba ku iman doonaan fi صaxiix muslim in sha allahu labada xadiid basaa ku asaxday fii kayfiyati tayamum ma aha fii mashruuciyati tayamum tayamumku inuu mashruuc yahay oo xukm sharcia yahay kama hadlayn qaabka loo gebagabaysan sifada iyo qaabka loo gebagabaysan labada xadiid baa ku asaxay axaadiidta kale dhan ee ku timid qaabka loo gebagabaysanayo kulligeed waa daciif cinda almuxadiiin cinda nuqaad alkibaar waa daciifo wey labada xadiid xadiidka abuljuhaym alansaari alkhasrajina wuxuu sheegay wejigaad masixi iyo gacmaha waa mujmal asagu gacmaha qaabka loo masaxayo ma sheegin xadiidka camaar ibnu yaasirna waa mufasil mufasir ah mubayina caddeeyo isagu wuxuu yidhi wejigaad masixi iyo kafaynka labada sacaab labacdcmood labada xadiid baa baabka ku yimid xadiidna waa mufasil midna waa mujmal inta kale baabka ku timid cinda ahlicilmi bilxadiid waa daciifo wey ama mashruuciyada iyo in ruuxa muslimka weysadiisu ay gebagabaysi tahay hadduu biyo waayo oo axaadiid mashhuura mustafida saddex magac buuna nabigu ku tilmaamay gebagabaysiga mar wuxuu yidhi weysuu ka cabiray marna dahuur buu nabigu ka cabiray marna waxaa laga cabiray inuu yahay ayib ayib xadiidka abi dar wuxuu nabigu ku tilmaamay calayhi الsalaaة wasalaam wuduء اlmuslim wuduء اlmuslim waa maxay calayka bالsaciid fainahu wuduء اlmuslim carada iyo ciidda ku gebagabayso waa weysadii ruuxa muslimka ah xadiidkii jaabir ee fadaa'ishadu nabiga ku saabsanaa waxyaabaha aniga lagaga fadilo ummadda waxaa ka mid ah iyo ambiyadii wajucilat liya اlardu masjidan wa tahuura tahuurna waa lagu tilmaamay waxaa koo lagu tilmaamay weyso weysena waa lagu tilmaamay tayamum iyo ciid iyo howlahaasna haddee qur-aanka in badan ka hadlay mar hadduu weyse yahay oo uu yahay tahuurna yahay maxaa ku yimid aayib asaciid ayibna nabiga ayay ka sugantahay meelo badanna ku sheegay calayhi salaat wasalaam marka tafaasiishaas yararka iska daqiiqa ah ayaa baabka ku jira xagga salaadaha salaadaha lagu tukanayo marba haddaad gabagabaysato sida raajixa min xayu daliil marba haddaad gabagabaysatood gabagabadu ay kuu bannaanaato salaad walbaad ku tukan kartaa ama sunnaa ama farad ah intay dooniba ha la ekaatee ilaa weysadu ay kaa jabto bimacnaa wixii weyse jabiya ayaa jabiya gebagabaysina jabiya hal qodoba marka fuqaadu qaarkood sheegaanna waynu tilmaami doonnaa asaguu la dheeryahay cuduruu la dheeryahay weysada ah dhibba malaha wixii weyse jabiya asaga jabiya marba hadduu asaxana salaad walboo sunnaa ama waajibaad ku tukan kartaa waa sida raajix maatu daliil fuqahada waxay leeyihiin sida annaga madhabka ayaga shaaficida caanka ka ah ee hal salaad oo farad ah unbaad ku tukan kartaa halkii gabagabo halkii gabagabaysi hal salaadoo faradaad ku tukan kartaa iyo intaa doontoo sunnooyin ah intaa doontoo sunnooyin ah ama salaatuljanaaza ah ama ciidayn ah ku tukan kartaa laakiin laba farad kuma tukan kartid hal gebagabaysi halkaas iyagu marayaan ayib sababka waajibiya tayamum asbaab dhowr ah ayaa shareecada laga fahmay safarka safarka iyo cudurka iyo biyo in la waayo intuba waa la sheegay waxaa lagu jamciyaa cadamu اlqudrati calى اlma cadam اlqudrati cal ma sababka waajibiya ama banneeya inaad gebagabaysato waxaa weeye in biyo aad kari weydo kariwaagaas ama ayagiiba waa oo ku diin qudhoodii iyo bacdoodiiba iyo bartoodiiba ama ayagoo yaalla xanuun ha kuu diido oo magaalaba joog oo boog baa kugu taalla nabar baa kugu yaalla xanuun baad ka baqaysaa inuu kugu kordho biyaha qabowgooda dartood idan waa cadamu اlqudrati cala اlmaa xisan aw sharcan ama sharci ahaan baad u kari weyday biyihii ama ayagiiba waa la waayay falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiban ba marka wujdaankaas ama ha noqda kii xisiga ahaa ama ha noqda kii sharcigaa sababka ayaa banneeya oo sharci gareeya xagga salaadaha soo celintooda salaaddii lagu tukaday gebagabaysiga annagu tafsiil baan leenahay shaaficiya haddaanna ay kutubtaad fiqiga ku soo marteen waxaa weeye haddaad u gebagabaysatay xanuun iyo biyo ka cabsigood u gebagabaysatay salaadda lama soo celiyo salaadda ayadu celis ma laha aad gebagabaysi ku tukatay la soo celin maayo lama qadayo marba haddaad u gebagabaysatay waxaan ka ahayn biyo waayidood biyo waayidood oo xanuun wixii la halmaalaa haddiise aad u gebagabaysatay biyo waayidood meesha aad biyaha ka weyday yaanu eegaynaa ma meel biyo tar ah oo biyaha ku badan yihiinba oo marmar dhifun laga waayo mise waa meel oomanoo lagu yaqaanaba oonka iyo haraadka iyo biyola'aanta meesha aad biyaha ka wada hadday tahay meel ku caanbaxday biyola'aan salaaddii aad u gabagabaysatay biyola'aan dartood soo celis ma lama soo celinayo meeshu hadday biyotar ahayd kadibna intaa doondoontaad u arki wayday salaadii meesha lagu tukaday hadhow waa la soo celinaya markaad biyo tafsiilkaas ayaa inagu aan leenahay wadaadana waxay leeyihiin aimada annada ka mida ayagu ah, salaad lagu tukada uu abuuhor ka mid yahay musani ka yahay salaad gebagabaysi lagu bannaystay ama xanuun ha keeno iyo biyo ka cabsi ama biyola'aan ha keentee lama soo celinayo ra'yigaa marka aad buu u xoog badan yahay musani oo tilmiidu shaafici u doortay raxmat ullahi tacaala calayh badan badanna ay ku raacaan sida axmed iyo isxaaq iyo awsaac iyo niman dhowra adu khulaasadaas hadda ugu kooban bal aan marka matniga akhrino in sha allahu waxaan ka tegey inaan baraarujiyo waxa lagu gebagabaysanayo maxaa lagu gebagabaysan asna waa asal muran badan ka taagan yahay maxaa lagu gebagabaysan waxaa loo badan yahay waxaa loo badan yahay fuqahaa اlxadiiث axmed iyo shaafici iyo caamatu asxaab اlxadiiث waxay u badan yihiin in ciid iyo caro lagu gebagabaysan wax boodh leh oo markaa taabato habaas iyo boodh kaa soo raacayo xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay leeyihiin kullu ma ala wajhi اlard dhulkaa wixii yeeloo dhan baa lagu gebagabaysan karaa jilay la riqabaa allah ka dhigo tamuuxiya neys iyo ciid maxaanku dhahaa xaani baa allah ka dhigo dhagax weynoo kookoomeysood jajabisay boorka ka kacay allah ka dhigo xaraar hadday doonto ha noqoto derbi aad xoqotay iyo gebi aad gacmaha la dhacday wax ka yimid ha noqdo kullu maa calaa wajhi ard geedo burbura iyo caleen burburta hadday doon ha noqoto لأن الصaciida waxay yidhaahdeen waa kul ma calى wajه الأrض dhulka wix yaaloo dhan nabigu ma kala qaadin bay taagan yihiin ilaahayna ma kala qaadin halkaasay ku dhufteen marka magaalo joogto ood horta inaad iyo hawshaa kaa socon waa inaad ballaydh ku soo qaadato ciid ood meesha soo dhigato waan isfaanaan malaynaya ama meelaha lagaga soo qaado haddii laakiin wadaadda kale aad taqliidiso derbigaad yaad gacmaha la aadaysa wadaadaha qaarkood sariirta madaxeeda bay la aadaanba ila waxay leein waaba geedi laftirkeedu waa alwaax ilaa bir ma ahe dhulkay ka timide almuhim tafsiilka adugu waa iska jiraa ra'yiga marka waxaad moodaa min xayu daliil min xayu daliil labada ra'yi waa isceshanaya midna cumuum wuxuu ku dhagan yahay saciidan طayiban طayibanna طaahiran baa looga jeeda ama xalaalan caraadaan soo dhicin odan soo boolyanin ku gebagabaysta ama cara aahira oon nijaasayn ku gebagabaysta ayibka marka sharcigu marna xalaalbu ku ilaaqa marna aahirku ilaaqa saciidka ninka ku dhagay marka kullu maa calaa wajad warkiisu waa warkiisu bannaanku yaalla nimanka ciidda yidhin lah riwaayadii wajacal lii turbatuhaa dahuuran bay ku dhageen dahuuran ciid baa la sheegay qolyaha naga soo horjeeda waxay leeyihiin ciidu sheegidda gooni loo sheegay waa qaacidada usuuligeed bay gelaysaayo atansiisu calى bacdi afraad اlcaami laa yaqdi takhsiis wix la odhan jira lafdiga caamka ahaa afraaddiisa qaybo ka mid ah ee canaasirtii iyo unugyada hoosgelaya lafdigaa guud gooni in loo sheego ma keento gooni sheegaasi in xukumkii lagu gooni yeela asaga ayib waxaan ardada toban shilin ha la siiyo markaan warkaa dhigay yaa waxaan idhi yuusuf toban ha la siiyo yuusuf toban ha la siiyo ma tobankii hore ee ragga dhow aan wada siiyeybaa mise waa toban cusub sheegidda carabka aan yuusuf ama cali ama geed geedgooni oogu dhuftay keeni maysa in asaga xugum gooni aan la siiyey waxaan loo jeedaa xukumkii hore dhul iyo ciid iyo saciid sidii loo yidhi waa lagu gebagabaysan karaa haddii ciiddii iyo carradii gooni loo sheegay taa macnaheedu ma aha caradu inay xukun gooni la tahay ee waxaan loo sheegay way ka badan tahay waxa kale lilihtimaam ahmiyadda ay leedahay iyo siday waasac u tahay walba mar walba loo helayo ayaa carabka loogu dhuftay say doonib ha noqotee waxaa weeye waxay muslimiintu ku weyse qaataan waa laba shay shayga asalkooda ahaa iyo waxay noloshu ku taagnayd noloshu waxay ku taagan tahay biyaha wajacalna min almaayi kula shayin xayin afalaa yu'minuun idan asalkeennu muxuu ka yimid khalaqakum min turaab asalkeenni aan ka nimayn in lagu gebagabaysto iyo waxay nolosha dunida ku taagantao biya in lagu weysaysto wax udhexeeya ma jiraan labadaasoo shareecadu inoo celisay waxaa isweyddiin mudan weysadu waxaa lagu ogaa inay wax dahirto ay nadiifiso meeshaan ciid iyo car haddii la ismariyo ha laysii wasaqeeyo ha laysii usgegeeyo wey waa sidee shareecadu waxay diidan tahay caadada iyo dhaqanka aad barato alla inaad u hogaansata ahayd in marka biyo la waayo iska daal lagu yidhaahdo oo adoon wuxuuna aan isku dayin aan salaad iska gelin biyo ma la waayo ha ina geliya uun waxaa la diidan yahay inaad hilmaanto wadadii laguu qoray iyo dhaqanka ahaa marka wakhti uu galo waysana kaa jaban tahay in la ysku dayo inaad dhahaaro qaadato markaa hadda ciidda aad soo samayso niyada iyo qalbiga waxaad gelinaysa nin weyse qaatay baad tahay amarka rabbigay fuliyey caada iyo baad haysataa nin mikrofino jid ka baxay matii in caadadi wanaagsan aad ka baxdo hilmaanto oo ariiqa iyo jidka dhumaa la diidan yahay waxaa ciidda lagugu diray ayadaana marka meel walba laga helayaa oo sharcigu saas u jiday xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can cabdiraxmaan maalik bni anas can cabdiraxmaan ibni qaasim ibni muxamed ibn abibakr baa loo jeeda can abi abi qaasim ibni moxamed ibn bakr asidiiq can caaisha radi allahu tacaala canha annaha qaalat hooyadan waynu soo marray inta xadiidka ku lehay fi saxiixi muslim qaalad hooyadan waxay tihi kharajna maca rasuulilah rasuulka ilahi baanu la baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisii barhkood ama qaarkood baa nabiga aanu raacnay safaradaasi waxaa loo badan yahay inay duulaankii banimusaliq duulaankii reer banimusaliq bay hooyadan raacday nabiga calayhi salaat wasalaam waxayna ku raacday qorituur iyo qurco saad garanaysin xataa idaa kunaa bilbaydaa'i markaannu soo gaarnay meesha albaydaa la odhan jiray waa dhul daleed ah oo madiine u dhow dalxulayfa xulayfa meesha dariiqan hadda marka madiine laga baxay maka la adee la sii maro dhul ku yaalla weeye oo xagga xiga madiine u dhow riwaayaadka qaarkood fii saxiix albukhaari sunankana waxaanu soo marray xataa idaa kunaa bilabwa bilabwa abwa waa meel ayadoon laftirkeedu ku taalla baydulxulayfa agteedu meeshan baydada u dhoweeyey waa isisaaray marka ama waa lilmujaawara loogu magacaabay ama abwaabaa la fadhiyey baydadiibaa meeshii bidada ee daleedayd baa u dhoweyd dhibba ma laha xataa idaa kunaa bilbaydaa'i meeshii bannaana ee daleedayd markaanu marayna la yaqaan aw bidaati ljeyshi ama meesha loo yaqaana daat ljeysh waa shakuraawi shakuraawi maaha caaisho hadalkeedii ayib waa meel magac iyaduna u dhaxaysa makiya madiino inqaaca waxaa go'ay ciqdun lii kuul aan lahaa kuul anugu aan lahaa baa go'day riwaayaadka qaarkood waa iman doonaa kuusha walaasheed asmaa baa iska lahayd asmaa bint abubakr sidiiq baa iska lahayd way ka caariyaysatay caaisha markaa qabtay marka milki ahaan iyo hanti ahaan asmaa lahayd xidhasho iyo markaa axadkii luqunta ku qabayna waa caaisha radi allahu tacaala canha inqaaca ciqdun lii baa go'ay faaqaama rasuul اllah rasuulka ilaahay baa nagaaday weliba riwaayadka qaarkood iman doonaane xilli habeennimo la degay baa la damcay haddana in la guuro nis dambe salaaddii la gaanin kadib dhexda lagu sii tukado markii awrtii geeli la kiciyey oo ninka u dambeeyey u dambeeyey beli uusan kicin bay yay caaisha nabi allow kuu shaydii baan la ahay meelay ku fakatayna garan maayo ma guurihii xal soo guuranay ku fakatay ma meeshan hadda ku faranay aan degnay ku dhacday ma garanayo nabigu marka wuxuu bal hala nagaado intuu waagu ka baryahay wax laga arkahay kuushii laga helahay faaqaama rasuul lah sal l slam rasuulka ilaahi baa nagaaday cala iltimaasihi ay calaa alabihi raadintiisii iyo doonidiisii buu nabigu u nagaaday cala altimaasihi ay cala iltimaasi alciqdi kuushii raadinteedii in la raadiyo oo la baadi goobo wa aqaama annaasu macahu dadkiina waa la nagaadeen nabigu hadduu nagaadayo oo eh, de xaggee loo socdaa wey amiirkii muslimiintaa socda yaaba nagaada walaysuu calaa maain biyana maysan tuljoogin meesha ay xilligaa ay ku furteen ay rabaan inay ka kacaan ama ka guuraan oo ka dhaqaaqaan meel biyala ma ah ayib marka waxay rabeen intay nis dambaba guureeyaan meel biyala inay salaadda subax ku tukadaan walaysuu calaa maa walaysa macahum maa biyo ay sahaydeenna ma wataan wey yacni waa halis meel biyana ma joogaan biyo ay wataanna ma ay jirto oo biyihi ay soo dhaansadeen ay soo sahaydeen waa ka dhammaadeen fa ata annaasu ilaa abi bakrin sidiiq hawshaa marka dad badan baa ka xumaaday oo makhuul baa hadda u nagaanaynaa yidhihoo abubakar baa la eedeeyey nabiga waa laga cabsaday abubakar foodda la geliyey gabadhaada naga qabaan leh fa ata dadkii waxay u tageen ilaa abi bakrin sidiiq bay u tageen faqaaluu waxay yidhaahdeen alaa tara miyaadan u jeedin abubakarow ilaa maa sanacad caaishatu caaisha waxay nagu dhigtay caaisha waxay nugu dhigtay miyaadan u jeedin maxay tahay aqaamat birasuulilah rasuulka ilaahay bay negaysay wa binnaasi macahu dadkii la socdana waa negaysay walaysuu calaa maa'in walaysa macahum maa nabigay bay la nagaatay waxbaa dhin nabigay bay negaysay wey waxbaa bacdayaan ku sirin tarjama xarfiyaa ku horti nabigii dadkiiba waa baa loo jeeda aqaamat birasuuli lah sal lay slam wbinaasi maca walaysuu calaa maain walaysa macahum maa meel biyana ma dul joogaan biyana marka maxay u nagaysan waxay ku leeyihiin shay aan saa usi qiimo badnaynoo kuul ah ayaa ciidankii iyo muslimiintii iyo higilkii dhannaaba loo nageeyey hadda xoolo muslim xoolo muslim yaa la dayacahaya ayib fa jaءa abu marka waayeel dulqaad badan buu ahaa markuu laakiin kullaado nin walba saa ka kullaa sijeed badan oo dulqaad badan oo raroosho hayiin oo wuxuu ahaa biyomadaashaana caanamadaashaa laakiin hadduu kullaado dab buu noqon jiray dadko dhan baa saa ninkii dulqaadka badan markuu ay meel xun ka gaadho ruux walba asagaa ka kul fa jaءa abubakar baa yimid wa rasuulullah rasuulka ilaahayna waadicun ra'asahu madaxiisa uu saaray calaa fakhidii qad naama markii la nagaaday ee dib loo fadhiisiiyey salaadina aysan dhowayn buu nabigu dhabta caaisha madaxa saaray ila waa gool ma jirto waxaaba nabigu waa gamay dhabteedii buuna marka ku gamay oo barkin ka dhigta bowdadeeda abubakar oo socdana waa oo la soo diray radia allahu tacaala canhu ra'sahu madaxiisii buu dejiyey calaa fakhidii bowdadayda qad naama faqaala wuxuu yidhi abubakar xabasti rasuul allah rasuulkii cidda eedaysan waayo caaishaa la eedaynaya rasuulka lama taaba rasuul allahu gabadhan maxaad oo warkeeda u yeesha lama odhanayo maxaa la aadahayaa caaisha ilayadaa sabab u ahayde sababka iyada weeyaan leh eh, xabasti rasuul allah rasuulka ilaahay baad negaysay wannaasa iyo ummaddii mujaahidiintay duulaysay walaysuu calaa maa'in walaysa macahum maa biyana ma dul joogaan abad nagayside biyana ma sitaan maxaad taa dadka ugu gashay qaala waxay tidhi caaisho facaatabanii abu bakr aabbahay baa i canaantay dhaguhu iga raacay wa qaala wuxuuna yidhi ag markuu canaanaya maa shaa allahu an yaquul waa afgobaadsi weeye ma rabta in warkii badnaa ee aabbaheed yidhi ay soo guuriso maxaa yeele wax dana kuma xidhno waxdana kuma xidhno abubakar muxuu sida u yidhi baad dhihi lahayd dooeray la soo guuriyo waxaa kugu jirtaa aabbahay waa canaantay wuxuu rabbi qadaray ka sii maca asalaama ayib wa wuxuu gudogalay yacanu inuu ku mudahayo biyaddii gacantiisa fii khaasirati kelida iga mudahayo geliduu igu dhufto maxaad u yeeshay waa canaanhaya falaa yamnacunii min ataxaruki dhaqdhaqaaqa iima diidaynin ilaa makaanu rasuuliillaah rasuulka ilaahay oo inuu dhabteeda ku jiifa mooye wax kale iimadiidin ruuxa dee baniaadanoo keli laga inuu kor u bodo buubaa lagu ogaa axad walba hadda lagu qudeeyo weliba si adag wuu umbuubahaya furku tuuraya laakiin umuna caaisha way adkaysatay maadaama nabigu uu barkin madadhabteeda eh, uu barkin ka dhigta ilaa makaano rasuul rasuulka ilaahay booskiisunbaa ii diiday calaa fakhidii madaxiisa uu ku hayo bowdadayda idan abubakar markuu canaantiisa dhammaystay oo duruddii uu dhammeeyey waa iska tegey waa cadho furfuray fanaama rasuula rasuulka ilaahi baa nabigu ma dareemin hawshaa canayntaas iyo dagaalkaas ma dareemin kolley ma qoonsanin inuu nabigu maqlahayo abubakar ka xishoodana waa laga yaaba nabigu abubakar aad buu u jecel una qadarin jiray inuu yidhaha ka naxinin iska da ha cananta gabadhiis wuxuu doona ha yidhaahdo waa dhici kartaa ayib fanaama rasul rasuulka ilaahi baa seexday xataa asbaxa ilaa uu waa bariistay calaa hayri maain biyola'aan abax ay dakhala fi sabax ilaa xilliguu nabigu watarka tukan jiray ama nabigu weligii laa safaran walaa xadaran kama tegin watarka weligii nabigu hadduu socdaal yahay iyo hadduu nagi yahayba ragcataynka fajarka iyo watarka weligii kama tegin salaadaha kale sunnooyinka rawaatibta ma tukan jira nabigu hadduu rawaatibta duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha raaca nabigu ma tukan jirin calayh isalaatu wasalaam laakiin waterka iyo ragcatay alfajr ma dan jirin ayagu xataa asbaxa calaa hayri maain ilaa meel biyola-aan nabigu ku waabariistay faanzala allahu ilahay baa soo dejiyey aayata tayamumi aayaddii gebagabaysiga suuratu maa'ida fain lam tajiduu maaan fatayamamu saciida ayiba famsaxuu biwujuhikum waaydiikum minhu ilaa rabbi soo dejiyey faqaalat caaisha waxay tidhi cafwan fatayamamu muslimiintii baa gebagabaystay oo caradii baa la boobay waa la weyse qaatay faqaala usayd ibnu xudayr alansaari wuxuu yidhi wahuwa axad nuqaba leylat alcaqaba aaniya raggii ku jiray ee duqayda ah buu ahaa saxaabiga ninagugaasoo qiimo badanna waa ahaa axad nuqaba jamcu naqiib jamcu naqiib ninka la soo xulee balabaadka ah ama nabadoonka ah ee qabaa'ilka iyo reeraha mas-uulka ka ah naqiibka loo jeeda leylat alcaqaba aaniyuna ku jiray tii ula awlada kuma jirin wuxuu yidhi marka maa hiya tani ma aha intaan dhib intaan nagu dhacay oo dartiin loo nagaaday ree abubakarow ilaahay inuu haddana noo jidayo xugum sharci oo loo baxsadoo gebagabaysi ah hiya tani ma aha biawali barakatikum kii ugu horreeyey sunadiinna iyo hooda wanaaggiinna barakadiinna tan uguma horraysa yaa aala abibakar ree abibakarow yani waxyaaba badan baa ilaahay subxaana wa tacaala sababkiinna nagu siiyey buu leehay maa hiya biawali barakatikum yaa ala abi bakr caaishu markaa ujeedahade cidda la eedaynhayay ilaahay u gargaaray ee eeddii ka fujiyey muslimiinta saareed laga fujiyey waa hooyadeed waxaa weeye caaisha um ilmuminiin radi allahu tacala canha faqaalat caaisha waxay tidhi fabacana albaciira ritigii aanu ju'inay fadhiyey nabigu u watay caaisho ay wadatay ayaanu kicinay wey alladii kuntu calayh aan saaraa fawajadna alciqda taxtahu kuushii baa waxaanu ka helay asaga ku fadhiyey showkuushu markay hooyadan la irtiga aad fushid ama raraysay ee loo hagaajinayay bay hoostiisa ku dhacday irti baa wuxuu ku fadhay maad arkaysaa waddadii baa dib loo qaaday waa la doon nabigu zubayr bn cawaam alasadi iyo usayn bnu xudayr jamaaca min asxaabu diro bal soo raadiya kuusha bal meelahay ku dhacday iyo jidkii dib u qaada markii laga samroo la soo noqday oo la go'aansan in layska guuraba intii la tukaday la kicinayo irtigii la kiciyey yaa la arkay kuusha oo taallaba meesha waxay kuusha u fakatayoo maxay ahayd ya ilaahay inuu xukumkan jideeyo sababkaasaaba la doonayaba soomaali way yaqaana waxay dhn ilaahay wax ka wado dameeraha weyla ka dhala dameero weylay dhalhayaan aib fabacadna albaciir aladii kuntu calayhi fawajadnaa waxaanu helay alciqda kuushi baanu helay taxtahu taxta albaciir baanu ka helay weliba ninka helen usayd bin xudayr buu ahaa loo diray ayaa ka helay markuu intuu soo daalay meel walba mariyey wuxuu idhi bal aan kicin ritigii baa la kiciyey laga helay markaasuu ma haya biawali barakatikum ya ala abi bakrin markuu soo noqday kadib xadaana abu bakr bn abi qaal cafwan xadaana abu usaamata xa waxadaana abu kuraybin muxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu usaamata xamaad bn usaama wbnu bashrin maxamed bnu bashr alcabdi baa loo jeedaa can hishaam bni curwata can abihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat annaha istacaarat inay min asma walaaheed ilaadatan kool cidi iyo ilaadaba waa isku mid ilaada waxaa loo yidhi luqunta hadde lagu wareejiyaa cidina waa maay waa la waa shay gunto xarig buule waa la xidhaa ama waa la taxaa annaha istacaarad inay ka tabalcaaraysatay ama ka ergisatay bay sheegtay min asmaa oo ka weynayd qilaadatun kuul fahalakad way dhuntay wey fahalakad hunaa fadaacad bay ka dhigan way hallowday iyo way baaba'day way burburtay ma aha faarsala rasuulula rasuulka ilahi baa wuxuu diray naasan dad oo min asxaabihi xertiisii ka mida ayuu fii alabiha kuushi in la raadiya u diray minhum zubayr ibnu cawaam wa usayd ibnu xudayr baa ka mida faadrakathm salaa salaaddii baa qabatay muslimiintii iyo saxaabadii uu dirayba fasalluu way tukadeen biayri wuuuin weysala'aan bay tukadeen biayri wuuu'in bilma baa loo jeedaa ayib idan marka markaa hadday saxaabadii la diray ay tukadeen biayri maain gebagabaysuguna markaa asaga lama jidaynin weeye hadda fasalluu biayri wuu weysela'aan bay tukadeen marka haddaan dhahno biayri wuduuinta waxaa loo jeedaa markii dambe la soo noqday ee la jideeyey tayamumka weeye waxaa loo jeedaa biayri wuduu'in biyo umbaad ku xisaabaysaa haddii marka saxaabadii noqotay ee wax raadinaysa qaybo ka mida ay markay salaadu qabata ay biyana waayeen iska tukadeenna biqayri wuduu'in laa maa walaa turaab baad leedahay ileen turaabku dib baa laga jideeyey in lagu gebagabaysto dhib malaa falammaa ataw nabiy nabiga markay u yimaadeen saxaabadii soo tukatay weliba intan dambaan kutusaysa inay tahay bayri wuuin laa turaab walaa ma midna uusan jirin shakwadan dambaa ku tusaysa falama laakiin nebigu asagu wuxuu leeyahay waxaa weeye waxaa loo jeedaa ruuxii care iyo waaye iyo iyo biyoba waaye baa dhici karta loo jeedo dhib ma laha falama ataw nabi nabiga markay u yimaadeen shakow daalika arrinkaasa u sheegay ilayhi ila rasuul calayhi salaatu wasalaam fanaزlat aayat tayamumi nabi allow wakhtigii baana qabtay biyola'aanna waanu ahayn salaad baanu tukanay annagoo markaa aanna weyse qaadanin gebagabaysayna looma sheegin hadda waa iska tukanay ayib fanaزlat aayaat tayamumi tayamumka laba suuradood suurat اlmaa'idi iyo suurat الnisa baa lagu sheegay qur-aanka aayadda marka caanka ku aayat tayamum loo yaqaano waa aayadda maa'ida ku jirta wey ee aayat اlwudu ah fanaزlat aayat tayamum baa soo degtay faqaala usayd bn xudar wuxuu yidhi jazaaki اllaahu khayran ilaahay khayr ha kugu abaalmarya caaishoy fawallahi allaan ku dhaartay maa nazla bika amrun qatu weligii arin dhibaato kuma qabsanni caaishoy ilaa jacal allahu rabbi wuxuu yeelaa laki adiga minhu min almri mahrajan meelaad ka baxdaiyo fardafur wa jacala lilmuslimiina fiihi baraka muslimiinta ilaahay waa u barakaeya suno iyo wanaag buu u geliyaa xadiiulifkiba hadeecaanu la yaqaanaa hawshii dhib ay qabsatay ilaahay subxaana wa tacaala faraj iyo khayr iyo qur la akhriyo qiimo badan buu rabbi ka soo dejiyaa aan israacin ba horta xadiidka caaisha aynu dhammayno mise waa dhammaada xadiidka caaisha intana riwaayadanu idan asaxu xadiiin asaxu xadiiin fii baabi tayamumi waa xadiidu caaisha cinda ahli ilcilm cinda nuqaad alxadiid ragga axaadiista fannigan ku takhasusay ee kibaarta waxay yidhahdeen ugu saxiixsan ee ku yimid in la gebagabaysto waa xadiidka hadda aad haysaan ummuna caaisha leanna waa aslun fi qaabku ku yimid sidii lagu jideeyey qisadii oo faahfaahsan baa lagu siiyey oo meesha taalla axaadiidku marka macaani badan baa ku jira oo fiqiyaad badan buu xambaarsan yahay waxaa ka inay bannaan tahay in wax la kala caariya qaato jawaasu alcaariya tabalcaariya ergisku inuu bannaan yaho dhib lahayn ayb hooyadeen baa ka tabalcaaraysata walaasheed asmaa kuulay lahayd waxaa kaloo ku jira fiqi qiimo badanoo gabadhada la qabee xilaha ah adiga waalidkaa haddii ayd khalad ku aragto inaad caanaan karto u gacan qaadi karto waa hawshuu sameeyey sayidina abubakar nabiguna waa ogaaday mana qoonsanin bimacnaa gabadhu inay waynaatay oo la qabo xaqi aad ku lahayda inaad edbiso ama canaanato ama aad carbisa ah ku hadhi maayo kuna dhici maayo ayib waa waali ilmahaadi weeye waa qayb adiga kaa mida ah. saqiir iyo kabiirba waxaa weeye waa waxaad ku leedahay xaqi waalidnimoa canaan ahaa toostoosin ahaa tarbiyayn ahaa maxaa yeele waalidka ilmihiisu asagaa ilmuhu ilmaha isla weyna asaga weli waa u yaryahay adoo siddeetan jira hooyada haddii lagu weydaa iyadoo boqol jira waa ilmo carruuray ku dhihi ilmo carruura weeye waa yaryahay markaan aa dhallaannimu la socdaayo intay la eghayd caanaha loo dhigaaba iska dhig ayib maba adaa isla weynaagto artiyada waxaad ka tahay ilmo yarbaad waalidka agtiisa ka tahay dayib marka xaquu kugu lahaa saa ku dhici maayo haddii caaisho nabiga xaaskiisa ahayd xaqi abubakare canaansi ama garaacid ama edbina uu ka dhici waay ma cid kaleu ka dhacaya cid kale ma jirto waxaa kaloo ku jira in ragga mujaahidiinta xaasaskoodu ay qaadan karaan oo meelaha lagu dagaalamayo furinta dagaalka la geyn karo haddii marka aan laga baqaynin inay gaalo gacan ku dhigaan oo aduga difaaci karto ama ciidanka muslimkaeso ciidan xoog badan oo isku filan uu yahay waxaa kaloo ku jira Eh, oy culamadu halkan kala baxeen fiqi fiicanna raggiinna laba xaasleyda iyo saddexaasleyda iyo ku jira idaanfacaya afarleyda ayib eh, gabadhi markay kula safartay ay ku raacdo marka dambeed soo noqoto kalkii iyo wareeggii dib baad u bilaabi marka hore warta qorituub bay kugu raacay siday sunnadu tahay nabiguna inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim waa iman doonaaad ku gaari doona insha allahu tacaala marka intay kula maqnayd maalan duulaankii waxaad ku maqnayd safarkiis duulaanku qasab inuu safar inuu safarku inuu duulaan oo qasab maaha caafimaad baad isu raacdee wehilbaabaad ka dhigatay adoo ganacsi meel u aaday dan safarkii aad adugu aaday bay ku raacday qorituur bayna kugu raacday bil iyo laba bilood bay kula maqnayd gabdhihii kale sii joogay markaad soo noqoto ma u qallaynaysaa intaad heblaaye la maqnayd intaad heblaaye la maqnayd u qallayn maysid ayoodba intaa ay maqnayd dhibbaa ku dhacayo way khidmaynaysa odayga u adeegaysa xafashkiisi iyo mashquulkiisi iyo howlihiisi iyo xisaaba koon la sheegayninba way qabtay gabadhu marka intaa isu tuur weeye intaa waa lasu tuurahaya markaad soo noqoto wareeggii haddaad bilaabi o ayada kula socotay yo habeenkaasoo dhalmataba la seexan karta guriga tegi karta haddii aad tu kale ka bilowdana waa khayr bilowgaa dambe maadaa dooranaya mise waa qorituunaysaa fuqadu isku haya ila wareeggi wuu socdo wuu dhammaaday walaal waxa dhe maye markii aad tagtay ee safarkan uu soo baxay islaantii aad markaa ku aadanayd yaad ka bilaabaysa nimankan warkoodu ma xumo isagaana u dhow cadaaladda tay ila gabadh baa iyadoo sugaysa habeenkeedii iyo kalkeedii ayaad safar aadeen maogtahay idan ayadii baad ka bilaabi wadaadm qorituur baad ku bilaabi waa khiyaar nimankaa khiyaarka ragga u roon ragga hawshiisa nimankaa waa khiyaar oo meeshaa doontaad ka bilaabaysaa yaa ragga u wanaagsan gabdhahana gabadhi sugaysa in laga bilaaba u roon marka idinku kayd la quman markaa <laughs> khiyaarka idin maaragtaa kulligii khayarka baraysa ayib waxaa kaloo ku jira xadiidku muhiim jiddana hantida muslimiinta haba yaraata la dayacin inaga daaya kuul weeye meelahaasaa nabi laga iibin doonaayo annagaa idin siin abadan xuquuqu nnaas iyo xoolaha bini aadamka ee muslimiintu ay leeyihiin ka qaalisan inta la badbaadin karo waa la badbaadinaya wakhti lagu bixinaya ayib halkaana way ku jirtaa waxaa kaloo ku jiro muhiim jiddan ah adoo safaroo socdaala inaad ku furan kartoo degi kartad meel biyola'aana oo mana oon lagu odhanaynin kas baad u degta meesha biyola'aantahe ma gebagabaysan karta lagu odhan maayo ayb meel biyola'aanaad ku furan haddaad biyo heshana khayr haddii kalena waad gebagabaysan waxba lagugu cidhiidhin maayo axkaam badan ayaa hawshaasi ku jirta waxaa kaloo ku jira in ruuxa la ammaani karo khayrkiisa wanaaggiisa la sheegi karo haddaan laga baqayn inuu ku fitnoobo sayidina usayn bin xudayr waa ka ammaanay real abubakar iyo ummuna caaisho khayr ay yihiin iyo ka hadlay nabiguna taa ayadaa ma qoonsanin ayb marka axaadiista odhanaya ee qaacda dahra saaxibig waa ninka laga baqahayo inuu markaa wax ismoodo isbumbuunay waa saas sida wadaad carabeed oo adhoweyd qanaatu jaziira fadhiyey y waxaa la waa nin doctoora waa nin baaxia waa nin aqoon badan waa wanaagiisi baa laga sheekeeyey ninkii muqadimka ee mudiica wuxuu yidhi waxaad kaloo halmaantay islaantayduna waa doctoor uu yidhi wuxuu rabaa baasha in lasii badiyo lasii wado soomaalidu ammaanta ma jeclo laakiin dadkan aan la dhalanay carbeed ammaanta aad bay u jecel yihiin ninkaad ammaanto jazaak allah khayr buu ku le axsant shukran lak ka soomaaliga markaad ammato way xushoongu foorarsanba waa soomaalidii horaan ka hadlayaa hadda soomaalida hore saasay ahayd kuwa hadda jooga ee anugu yurub iyo galbeed qayba ka mid oogu ah tegay haddadaan ammaan waa ka dhimanaysaanba hal saac baa la ammaani markaasu qosli oo farxi oo dholo caddayn oo waa markaamhayaaba dadka hore laakiin soomaaliyeed ammaanta way necbaayeen way ka xushoon jireen nin is ammaane waxay odhan rag is ammaane waa ri isnoogtay ayb marka ismahadinta ninka looga baqahayo inuu wax ismoodaa la diidayn la ammaaneen ninka aan ku fandoobayn culays mala adugu axkaam badan ayaa xadiidka ka muuqda intaana ka tegin alimaam nawwi raxmatullahi tacaala calayh wuxuu dooranayaa ra'yiga odhanaya salaaddii lagu tukada gebagabaysi ama biyola'aan ha loo gebagabaysto ama ha loo gebagabaysta xanuun dartii aan marnaba la soo celin maayo ra'yigii musani iyo khayrkiibuu doorana wuxuu le wahuwa alaqwa daliilan wahuwa araajix ayuu leeyahay waana tarjiix daahir oo bannaanka yaalla wey maxaa yeelay tafsiilka nabigu ma sheegin meeshu ma biyo tarba ma biyola'aanba maxay tahay nabigu hadduun kala qaadin inagu markaas tafsiilka iyo kala qaadadaasi u geli mayno halkaasi ah fasalluu biayri wuduu'in fasalluu bikayri wuduu'in waxaa ku jira fiqu صaxaaba oo kabiir ah waana masala min masaa'il اlusuul oo muhima jidda hadda koran aan ka soo hadlay masalada waxaa loo yaqaanaa shayga shardiga ah الsharطu إida tacadara taxsiiluhu cilman aw camalan saqطa اctibaaruhu in badanna waa ka soo hadlay saxaabadu fiqigaasi waa wuxuu ku yahay waa saliiqi waa khariiza abiica ladayhim sajiya ayib marka waa sajiya tilka hayru muxdaatin faclam ina alakhlaaqa sharuha albidacu meeshuu xasaan odhan jiroo kale weeye uma baahna inaad hadda waraaqaadii horra loo akhriyo maxaa waajib ahaa salaada in la tukado waqtigaas hadduu galo maxaa shardi ahaa in la weyse qaato shardigii waa la waaye salaaddii bay tukadeen wsharu ida tacadara taxsiiluhu cilman aw camalan saqaa ictibaaruhu ay fuqaduna yidhaahdeen fuqahadu maray nusuus jamciyeen oo axaadiis dabagaleen oo fiqyaad ururiyeen oo sharaacadii xag iyo xagga iskaga keeneen ayaa u soo baxay asalkan ama saxaaba biadnaa nadarin baa ku filan leanno fiqigoodaa barakaysnaa waa naga aqoon badnaayeen waa naga iimaan badnaayeen waa naga khayr badnaayeen dhan walbay nooga fiicnaayeen wixii annagu hadal yar oo macno badanoo xikmadaysanoo murtelaaye innagu waxaynu muran buu hadalku waxay dhaheen somaaliya waa muran muxuu ahaa hadal waa murtiyahe hadal waa murtiya muran miyuu ahaa ya hadal waa murtiya malaawaal ah murtiya maamah mahmadu waa ka mid tahay dhib almuhim hadalkoodu hal xigmadaysanoo wanaagsan buu ahaa qaacidada inaad xifdaan waa idanfacaysaa muhim jiddan hadda ka horna mar baa idiin sharcay laakiin marartu la adriga idinku badan xirmaroodi baad u badantihiin xirmaroodi ma taqaanaa xirmaroodi waa maxa ya xirmaroodi ninka iska xoogsada beerta iska fasha dukaanka iska shaqaysta kitaabka meesha ha ku tuura uun dhiilka ku taba kitaabka dhiilka dhiilku ku tabahayaa geela hasha dhiilka lagu tuba ma taqaanaa dhiilku ku tabahayaa markuu jaaris yarna uu iska cashirku iska soo fadhiisan intay carruurta ka seexanayaan intay carruurta ka seexanayaan intii la cashaysiye ka seexanayaan ee wadaaddii asaga soo hadhayaan buu yar sugahayaa ninkaasa la yidhaahdaa iska loox jiidanaya ninna waa nin kitaabka wakhti ku hayo wixii uu soo maray iyo wax walboo la sheegay meel ku qoranayo soo jeeda cashigaan raacanaya ku ceshanaya doonaya hadhow ummadda inuu anfaco asaguna is anfaco almuhim الشharط إida tacadara taxsiiluhu he cilman aw camalan saqطa اctibaaruhu in badan baan ka soo hadalnay idan aلطahaaraةu maxay ahayd waa sharط lisixaة الsalاة waa la awoodi waayey saxaaba maxay idhahdeen saqaطat ahaaro looma baahnee salaadaa la tukanaya salaadaa la tukanaya masaa'ilka caankaay fuqahadu markay marayaan qaacida ay ku sheegaan waxaa ka mid a ruuxa muslimka gawriciisa waa la cunaa neefku gowraco ma tahay mise maaha waa la cunaa shaygaa la cunahayee la gowracayna waxaa shardiga in ilaahay bisimkiisa lagu gowraco shayga aan bisimka rabbi lagu gowracin sida raajixa dhowr iyo toban daliil ka badan baa ku timida waa xaaraan bismillaahi neef aan lagu gowracin waa bakti sidaa khilaafka fuqahada ay dambeeyo haddaba kawaanaha tagtaan magaaladaad gashaan neefaydan ogeyn ma besin baa loo qabtay ayaad iska cunaysaan altasmiyatu magaca ilaah lagu gowraco bisimkuna shardi buu lagu bannaysanaya shaygaa hilibkiisa neefka hilibkiisa laakiin in la dabagaa neef walboo la gowracayaa gowracay bisinka mau qabatay yaa ku arkahayay keen videogii aad bisinka ogu qabatay hawlaha tabar looma hayo xaraj iyo mashaqaa ka iman dabagalka in la hubsado neef walba in lagu gowracay bisimka ilaahay wa aaniya waxaa ku jira muslimiintaad malaha u xumaynaysa isaa'atu danni bilmuslimiin waba lagaa shakiyiba dad dabagasho oo tiraada neef anugu aan gowracday unbaan firiijka ka buuxsamo ku dhammaa neef soo gadan takfiir weeye kuleeyihin soomaalidu markaad qodqodana ka neefka gowraca inuuba toori ku geliya laga yaabaa maanaad iga sheekaysanta muslim baanahay salaaddaan tukaday oo toori baa kaaga tago dabagalka shardiga asaga atasmiyatu ah waxaa ku jira mashaqa ku jirta waa shardun tacadara taxsiiluhu camalan aw cilman ama ogaansho saqata ictibaaruhu idan ashardu ida tacadara taxsiiluhu cilman in la ogaada adkaatay aw camalan in lagu dhaqmaa adkaatay oo tabar loo waayo maxaan leenahay saqaa ictibaaruhu maslada inaad fahanteen baan u malaynaya nabigaa inoo jeeda calayhi salaatu wasalaam nabi allow xadiidka caaisha fi saxiix nabi allow qolyo waa dhoweed islaamay ayaa hilbo suuqa keenaya hilbihii baanu ka qaadannaa waanu cunnaa warna ooma hayno inay bisimka ilaahay ku gowracayn in kale nabi muxuu yidhi iska cunaan oo idinku bismillaahi dhaha shaydaanka iska naaro oo cuna raashinku waa idin xalaali shaydaanka iska naara nabi wuxuu kuu tilmaamay dabagalka looma baahno ruux muslima yahaa daahirka ku xambaar wuxuu gowracay waa xalaal dheh ilaa aad hubsanayso inuu si khaldan wax gowracay maxaa ka mida masaailka laga fahmay qaacidan laga fahmay xadiidkii luqadada ka mida alluqata hanti muslim uu meel ku dhacday soo mari waad qaadi maalmaad yaahdeen hadday yar tahay hadday weyntu lacag culus tahay ama baabuur iyo neef geel iyo hawl culus tahayna sanad baad yaahdeen kadibna waad mulkiyo waad ka isticmaaliba ruuxa muslimka hantidiisa shardiga lagu cunaa bishardi ridaahu soo maaha ruux muslima xoolihii kuma banna ilaa biqiibi nafsin minhu ninka hantida way ka dhuntay asagana kamaad eedan qaadanaseed ku cunta hantida aad rida maalig ruuxii iskala hantidan dhuntay ee baadida ah rilhiisi iyo idankiisa in la helo tacadara taxsiiluhu ma hirgelin karo maba hayne seen odag in qalanaa inaan iska dayno hantidaa suu eyga ugu ciyaarhaya u burburayso ay halkaa ku baaba'day oo dayacanta iyo inaan qabannon calfasanno wax udhexeeya ma jiro maxaa yeeley ninkii iska lahaa in la afgaadho way suurogeli weyday wsharطu ida tacadara taxsiiluhu cilman aw camalan saqata ictibaaruhu masale saddexaad laba waad haysaad ku fahantaan mid fuqahadu sheegeen gabadhii haddii weligeedi la waay maxaa la samayn ninna u baahan tahay ya qaadiga xaggee lagu sheegay qaadi xaggee lagu sheegay haddee ya weligeedi baa noole maxaa qaadi ah aabbaheed iyo walaalkeed iyo gacalkeed iyo ayar aayar tahriibanibay ka baxeen gabadhina waa gashaantinin bay u baadanta si walba waa la waayey hallay meeriyay taaganta maxaan samaynayna laa nikaaxa ilaa biwaliyin biidni weliyinba waa laisku ogaa gabadha budcigeeda lama banaysan karo iyo xubinkeeda taranka iyo guurkiyada isoo muusan fasixin weligeedii weligeedina wuu noolya adduunku joogaa maxaa ku bannaysateen tacadara waa shardi ayn suurogelayn in la xaqiijiya hadda bahina waa taagan saqad ictibaaruhu walaaid waxay u guuraysaa abcad ama qaadilmuslimiin bay aadaysa imra'atulmafquud baa ka mid a ah. imra'atulmafquud somaydan soo marin islaan iyo reer deganoo afar cuqro iyo shana wadaadkii la waay meeloo ka baxay saxaaba maxay horta hala sugo int mud ah, hala goobma laga samray afar sano markuu afar sana u dhammaato cidda ha tirsato ciddulwafaa afar bilood iyo toban habeen kadibna hala aroos gabadha nin ku meersanta ogow hadda xagga xaqiiqada nin ku meersan tahay ama daahirka waxaad tidhahdaba shardiga haweeney lagu guursadana muxuu ahaa shuruudda waxaa ka mid a ah an takuuna khaliya wa an laa takuuna muctadda soo ma ahayn haweeney markaad mehersan waxaa shardi ah ku jirin o waxaa kaloo shardaa inay madax bannaan tahay khaliya gabadhan hadda la aroosma madax bannaan tahay wadaadkeedii baaba safray imra'at lmafquud idan waa shardi tacadara taxsiilu saqata ictibaaruhu inaad ifahantiin baan u malansho qaacida asalkeeda saa uu ogaadaa saxaabadu halkay taagan yihin fasalluu bikayri wuduu'in weysadu shardi bay ahayd waa la waaye saxaaba allahu akbar waa tukadeen nabigana maysa weydiina la socaad waa fiqigooda shareecada waa yaqaana idinkoo kale ma ah indhaha soo taagahaya ayib ee u baahan hataa marka qaacidada loo sheego in saacad loo sharxo ayib intaa waa kaftan waad fiicantihin ragga idinka fiican lama hayo xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abubakr bn abi shaybata wabnu numayr maxamed cabdillaah jamiican can abi mucaawiyata moxamed bn khaasim adariir qaala abu bakr wuxuu hi xadana abu mucaawiya can ilacmash sulayman bn mihraan can shaqiiq ibnu slm alsadi abu waal weeye abu waal qaala wuxuu uhi wadaadka shaqiiqa abu waa'ila kuntu jaalisa maca cabdillaahi ibni mascuudin baan la fadhiyey wa abi muusa alashcari abi musa alashcari qaacidadaas hadda ka hor saana xusuusataan markii aan ka hadlay nabiga difaaciisana aad yaan soo qaaday marka qolyo badan baa kadib i weydiiyey qaacida marka waxaan hadda u fafaahiyey usuusheeda waxaa weeye hadda ka horbay halkaa idii istaagto idin dhaafi weyde nabiga ninka difaacaya markuu gaalkii nabiga caaya ama kii muslimkii caayay ee la dilahayo waa inaan ruux kale wax gaadhin waa in la iska ilaaliyo idan haddaan iska ilaalin karro he waan iska ilaalinaynaa haddii la keri waayona ashartu idaa tacadara taxsiiluu cilman aw camalan saqada ictibaaruhu nabiga ninka agbaxa xil iyo xaran baa lagu dilhayaa nabiyullahi maxamed alayhi isalaatu wasalaam ninkii ku aflagaadade ku xadgudba meel walba degalkaa lagaga ridi meel walba ama haween ha ku dhammaadeen ama maxas ha ku dhammaato ama rag waaweyno xinya waaweyn meesha ha yaallo suubanaha difaaciisu waa inaan loo kala hadhin maan isfahnay sheekabalada meelaha lala wareega iska ilaaliya kuntu jaalisa maca cabdilaahi ibni mascuud baan la fadhiya waa abi muusa alashcari radi allahu tacaala can abu musa wuxuu yidhi ya aba cabdiraxmaan waa cabdulaahi kunyadiisi wey eh, cabdulahi bn mascuud ara'ayta bal ka waran low anna rajulan haddii nin ajnaba uu janaabado ixtilaamo falam yajid ilmaa'a shahran billa uusan biyo helin kayfa yasnacu bisalaati salaaddii muxuu ka samayn salaaddii muxuu ka yeeli faqaala cabdullahi mascuud wuxuu yidhi laa yatayamamu wain lam yajid ilmaa'a shahran ma gebagabaysanayo bil bayuusan bil biyuusan biyo helin ra'yi cabdullahi bn mascuud iyo cumar baa qabay u muslimiintu culammadoodu taabiciin iyo atbaacu taabiciin ilaa yowmina haada ra'yigaa sayidina cumar amiiru اlmu'miniin baa qabay cabdullahi bn mascuud min fuqahaai saxaabat alkibaar ah ayaa qabay hal imaama ku raacayna ma laga tagay cumar iyo alkan noo fadhiya alxaqu maca maa hayrikum wey maa hayrikuma sunnada iyo kitaabkaa la raacay muslimiintu wuxuu ilah ku badbaadiye waa sida ninkan weynankiisi iyo darajadiisa qiimihiisa eegi maayaan marba hadduu khilaafo nas iyo daliil cad oo iyagu ay arkaan sayidina cumar iyo cabdulahi mascuud ba waxay qabeen ruuxa janaabada qaba ma aha ruuxa kale la socda ha khaldamina ruuxa janaabada qaba haddaad biyo weydo oo salaadda ay ku qabato waad gebagabaysan laakiin waa markay weysadu un kaa jaban tahay dheh haddii laakiin aad janaabo qabto janaabo waxaan biyo ahayn ma qaado alxadث اlأkbar waxaan biyo ahayn laguma qaadi kara yidhah saasay qabeen wain kuntum junuban faطaharuu bay ku dhegan yihiin aw laamastum الnisaa ayadan iyo lamsigana waxay ku xambaaraan kii taabashada caadiga ahaa galmadii maysan ku ambaarin waxbay isku aadisteen waxay soo istaageen cabdulahi bn mascuud iyo cumar laa yatayamamu aljunubu waxaa un kara ninka weysadu ay ka jabtay ama saxara ka timid ama kaada ay ka timid iyo wla almaa faqaala wuxuu yidhi marka idan ra'yigoodaas axad ku raacay ma jiro oo fuqahada ah bacdu baa la sheey ku raaceen laakiin ma sugno wain lam yajid ilmaa shahran maxaa yeele xadiidka abidar baaba baabi'inaya abudar baa nabigu idno all wuxuu idhi ari baan meelahan kore ku dhaqdaa nabi allow xaaskaygana waa raacdaa bil iyo laba bilood baa inaan biyaba aan helin janaabana igu dhacda maxaan sameeyaa asaciidu طayibu wuduءu اlmuslimi walow lam yajid ilma'a cashara xijajin riwaayo kale cashara siniin nabigu waaba soo gebagabeeyeba caradaasaa weyse kuu ah oo qabays kuu ah ku gebagabayso haddaad doonto toban sanaba biyo yaadan helin faidaa wajadtahu haddaad biyo hesho faamisahu basharataka markaad biyo heshana qabayso laakiin markaad biyo la'aan noqoto waad gebagabadaas xididka abudar maysan helin kii cimraan ibn xusein baysan helin marka ayagu ijtihaada halkaa la mareen ay ku qaldameen wey faqaala abu muusa abu musa alashcari wuxuu yidhi masaasan cabdullahi oo tidhi haa fakayfa bihadi اlaayati fi suurati اlmaa'ida aayaddan iga jawaab bur waayahay nin janaabo qaba ma gabagabaysan karaad ee jirihe aayaddan tabdhabu fa kayfa bi hadi alaaya aayaddan maxaad ka samayn fii suurati almaa'ida falam tajiduu maa'an biyo aydan helin fatayamamuu saciidan طayiban lama kala qaadin weeye horaanna waxaa la soo sheegay junub iyo khayrkiiba waa la soo sheegay marka aayaddan cumuumkeedaan ku dhegannahay cabdullahi mascuud aayadda dilaalada wuu sallimay in cumuumkeedu cad yahay oo siduu u dariishaa musa ashar cbdulahi bnu qays uu gar leeyahay wuu fahmay faqaala cabdullah mascuud wuxuu yidhi low rukhisa lahum fi hadi اlaaya laawshaka ida barada calayhim اlma an yatayamamuu bisaciid mucaaradatu nasi bidariica leeda usuulka lagu yidhaahdaa waa khaa mucaaradatu nasi bidariica in nas aad ku bushido ood kala hor timaaddo dariico yacni amaan wadiiqa furaa amaan jid dadka qaarkood u furaa qolyaha ruksada raadiya amaan wax u furaa amay dhacdaa nas lagama hor yimaado naska ku dhaqan sidiisa u qaado waxa ka hor imaan lahaana yacdheh dadaal bixi dheeraad ah. wuxuu yidhi cabdulaahi low rukhisa lahum haddii loo rukhsaya dadka fii haadi alaaya aayadda inay ku dhaqmaanoo la yidhaahdo ruuxa janaaba ay ku dhacdee biyo waaye ha gabagabaysan la yidhaahdo sida aayadda u tilmaantay la awshaka annaasu dadku waxay sigayaan idaa barada calayhim اlmaau biyuhu markay ku aboobaan biyuhu ay ku qaboodaan an yatayamamu bisaciid iyagoon xanuunba haynin biyola-aan ahaynin yuu tubada furahayaa buuri wuu yar taaban xaax derbiguu aadahayaa buuri hawshaasaa ka baqahaya idan waa muqaabalat nasi bimakhaafati darac o bidarica waana faasid cinda ahli اlcilmi saas darteed baa cabdullahi ra'yigiisa iyo ra'yigii amiirmuminin looga tegay lawshaka الnaas dadku waxay sigayaan idaa barada calayhim اlmaau biyu hadday ku qababaadaan an yatayamamuu inay ku gabagabaysaan bisaciidi carada taasaan ka baqaya waxaa ku fillayd inuu imaamku yidhaahdo waa gebagabaysan kartaan iskana ilaaliya salaadiina ha ku ciyaarina haquluyuqda raacinna midii raacinta ka ilaaliya yeelkadaynta ka ilaaliya nimaan daruuro qabsanin oon biyaha inuu ku xanuunsado aan ka baqaynin ma karo biyaha kullaysta burjukooyin soo dhigta xaaba dhuxulkeensada mishiina daarta howlo kalaa jira laakiin naska waa in siis dhaqmo ayib marka wuxuu fiiriyey asagu halkaas ayuu eegay intaa markuu aayaddii sallimay dalaaladeedii kadibna fikri maslaxiya uu la yimid yo wuxuu yidhi nas iga qabso qur-aanka horta halkaasuu dhigay abu muusa waa niqaashay niqaash cilmi ah sunadana iga dhegayso faqaala abu muusa licabdillahi wuxuu ku yidhi laakiin dariicadan ahy inuu abu muuse ka doodo dariicadan ahy inuu bushiyo oo ka doodo muusan ka doodo cabdullahi hadde waa ka aqoon badnaa abu muuse waa iskaga xishooda wadaadka adiga kaa aqoon badnaa mogta haddaan intaad mar aayadda san ka geliso aayaddan uu qaabkan u awilo inaad iskaga aamustaa laga yaabaa oo tira ballalasi murmir intuu canaaqi laha faraha ka qaad faqaala abu muusa wuxuu ku yidhi cabdillahi ku yidhi alam tasmac miyaada maqal xagga sunnada qowla camaar ibni yaasir qowr hadalka camaar ibni yaasarna miyuusan ku soo garin cabdullahiow bacanii rasulla rsulka ilah baa dirba camaar yidhi fii xaajatin dan uu lahaa dan gooniha ah ma ahayn iyagoo duulaan la yahay geeli geeli ay muslimiintu wateen iyo awrti ayuu raaci jiray camaar ibni yaasir oo lagu kallaytami jiray cumar iyo camaar baa maalin maalmaha ka mida ah wada raacay geeli bay la fogaadeen awrti bay la ku dhacday janaaba ku dhacday inay tukadaanna waa damceen falama ajid ilmaaa faajnabtu cafwan faajnabtu waan janaabadooba waan ixtilaamay aniga cammaara falam ajid ilma'a biyo ma helin fatamaraqtu galgashay fi saciidi carada kamaa tamaraqu daabbatu sida xoolo galgashaan u gelgelmaystaan waa taqaanaan geela iyo lo'da iyo xataa dameeruhu iyo waa meelaha ciidda jilicsan markay arkaan ay ku gelbagelmaystaan saxaabiga marka qiyaas buu isticmaalaya lanna qiyaaskaasi waa daliil sharci oo xujo ah muxuu yaqaana saxaabiga camaar ibnu yaasar ninkay janaabac ku dhacda muxuu yaqaana inuu tin iyo cidhi biyo isku shubo haddana janaaba ku dhacday biyona wuu waay muxuu samay wuxuu i tin iyo cidhi bu anad ciidda gasho buuri marka qiyaaskiisu bannaanku yaalla waa qiyaas sharci ah oo quruxsan oo arkaantiisa ilaa wey laakiin ibnu xasan wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu daliil u yahay calaa buطlaan اlqiyaas yaasku inuu baail yahayba xadiidka tusayaaba camaar muyaasir soo tusaaya hawshuu camaar muyaasir sameeyey nabigaa yidhi waa ka kac saa wuxuu tusahayaa in qiyaaso dhan uu yahay waa khaa bal wuxuu tusahayaa kayfiyada uu sameey inay tahay laakiin inuu iskaga qiyaastay biyo iyo caro saxaabigu waa ku habsaday nabigu wuxuu yidhi jirkao dhan waxa kugu fila inamaa yakfiika wejiga iyo gacmaha basa marka waxa w haddii xataa la yidhaahdo inuu qiyaasku asaxayn in la idlaaqa meh waa in qiyaas fii baab alcibaadaat fii baabi alwudu wاطahaaraat in la idlaaqa waa khata ibn xasan warkiisa iga dah aan dambaajin fatamaraqtu fi saciidi waxaan ku galgashay buu yidhi ciiddi kamaa tamaraqu tadii labaad iska go-an tatamaraqu daabatu si ay kale uma ataytu nabiy nabigan u imid calayhi salaat wasalaam fadakartu daalika arrinka galmagelmaysiga ah iyo inay janaabay u dhacdoon biyo waayay baa nabigalahu lirasul u sheegay faqaala wuxuu uhi subanu inamaa kaana yakfiika waxa aan kugu fillaa an taquula an tafcala ilaaqu اlqowli cala alficli wey biyadayka labada gacmood inaad ku samaysa haakada baa kugu labada gacmood inaad ciidda ku dhufato ood wejiga mariso kadibna gacmaha marisaa kugu fillaa wey lama baahna inaad gelmagelmayso sidii geeli iyo dameerihii uma daraba biyadayhi اlarda nabigu wuxuu ku dhuftay labadiis gacmood buu ciidda ku dhuftay isagoo tusaaya darbatan waaxida hal dhufasho uma masaxa ashimaala cala اlyamiin nabigaa tusada camaar ibn yaasir kayfiyadan uu tabinaya camaar subanaha u tilma alayh الsalaaة wasalaam uma masaxa الshimaala bidixdii buu mariyey calalyamiini midigta dusheeduu mariyey bidixdii wadaahira kafayhi labada sacab dubkoodoo koruna mariyo weeye caradi leanna marka hore boorkiiba waad ku soo qaadee baabcaad ku soo qaadda maxaa dhiman halkan kore halkan naasaan baa loo mari wwaj wejigiisina waa mariyey oo wejigii baa dembeeyey gacmiha marka hore la masaxay wejigaa dembeeyey ayaa hadda meesha ka muuqata waxaana xadiidka ku dhaqma daahirkiisa wadaadaha qaba in la tartiibiyo gebagabaysiga weji iyo gacmaha la kala hormariya shardi ma aha gacmahaad ku horayn kartaa maxaa yeele maadaama iyagu ciiddaba ay la dirsanoo isbilaabeen dharina ninkii u dhowbaa dheegtiisa leh marka ayagaa laga bilaabi kadibna wejigaa loo gudbaaya niman xadh wowda meesha ku jirta ma aha tartiib ma keenayse mutlaquljaci bay keenaysaa wejigaa horaynaya faqaala cabdulahi cabdulahi xadiidkan dana wuxuu kaga jawaabo quman ma garanay wuxuu yidhi awalam tara cumara lam yaqnac biqowli cammaar waa shubho kale cabdulahi shubhu wadaa meesha wadaa awalam tara miyaad u jeedeen buu hi abu muusow cumara sayidina cumar amiirumuminiin waa aclamu saxaabati ah lam yaqnac inuusan ku qancin biqowli camaar naqliga camaar inuusan ku qancin soomaalida u jeedin buu sida sabaabka ana ah, waan gaari doonnaaye sayidina cumar camaar eh, ibnu yaasir hadalkiisa wuu ku qancay waynu gaari doonnaa wuu ku qancay horta bal aan dhammeeyo midda kale waa khata usuuli ah ku jira meeshan hadduu xadiid ku sugnaado in wadaad ku qanci waayo itibaar ma laha ictibaar ma laha camaar ibnu yaasir abulyaqdaan waa min ahli janna nabigaa ugu bishaaray ahlujannu asagoo nool nabigu wuxuu uhi alayhi salatu wa ninkii doonaya ahlujanno socda inuu arko camaar ha fiiriyo adduunka xilliga ugu dambaysu nabigu u sheega oo yidhi ya abalyaqdaan xilli barqina ah oo qoraxda kula taa lagu dili doonaa adduun waxaad calfatana waxaa kugu dambayn adoo barax cabay baa lagu dili doonaa buui barax dagaalka sifiin baa lagu dilay suu u dagaalamay cali buu garab taagna u caawinayo garabkiisa ay u dagaalami buu kullaaday oomay biyo isiiye buu idhi biyaa loo soo baxa barax yar baa loo keenay waa laga soo dakray markuu saa u kabaday xabaduna ay dhacayso seeftu daba marayso iyo wuxuu xusuusta nabigu e, dardaarankiisa u sheegay maalinkiiba waa la dilay xabraan ibn yaasir marka imaam faqiiha oo muhaajiri qadiima mucadab fillaahi weeye idan nin riwaayadiisa la tuuri kara maaha saa darteed waxay ahayd inuu si qaab kale oga jawaabo inuu yidhaahda ma ahayn cumar baa ku qanci waayey idan limaada rajaxta cumar calaa cammaar cumar ijtihaadkiisuu la yimid camaaro naqli buu la yimid nabi maxamed buu ka tabinaya calayhi salaatu wasalaam almuhim ijtihaadka labada imaam waa ku khaldameen wax ku raacayna ma jiro ayaguna ahlu khayr weeye laakiin hawshaasi fatwada nabigaanu ka raacayna calayhi salaatu wasalaam xadaanaa abu kaamil aljaxdariyu xadaanaa fudayl bin xusein soo ma ahayn xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad xadaana acmar sulaymaan can shaqiiq abu waa'ilkaad soo marteen qaala wuxuu yidhi haqiiq qaala abu eh, muusa alashcari licabdillahi wuxuu ku yidhi wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyey biqisati maca qisati ninka kaxaynaya waa cabdulwaaxid haddee cabdulwaaxid baa kaxaynaya maxaa yeelay abu mucaawiya horaan ka soo qaata canilacmash abu mucaawiya canilacmash hunaana waa cabdulwaaxid ibn ziyad can acmash biqisatii maca qisatii buu kaxeeyey binaxwa xadiii abi mucaawiya xadiika abi mucaawiya oo kale hayra hase yeeshe annahu qaala cabdullah xasan wuxuu wariyey faqaala rasul la sl ly slam inama yakfiika an taquula hakada wadaraba biyadayhi ila alardi gacmihiisiibuu dhulka nabiga ku dhufto aadiyey fanafada yadayhi carradii buu iska afuufay fanafada ama waa firdhiyey ama waa afuufay yani markaad carrada saa u saarto waxaa laga badan baa ku soo raacay xoogo waad iska khafiifinaysaa ama waad iska afuufaysaa riwaayada qaarkood say sheegeen fanafada yaday gacmihiisuu nabigu warfiyey ama firdhiyey famasaxa wajhahu wa kafayhi ayib wejigiisina waa masaxay labada sacabna waa masaxay tanna hadda wejiga horeeya kafooyinkuna waa dambeeya xadaثnي cabdالlahi بn hashim alcabdiy cafwan xadana yaxya yعn بn سacيid القaطاn can شhucb بn xajaaج qaala xadaثnي الxakم ibn cutaybaة الفقيه الkindi can dar bn cabdالlahi الmurhibi waa nin imaamo ثiق ah fi الxadiiث min cubaadi وزuhaad الكuufa laakiin waa murji rumya birjاء الفuqaهاء bal raggii bilaabay inuu yahay baa lagu eedaya isaga dar ibn cabdilaahiga ah asagii wiilkiisa cumar ahaaba murji ay ahaayeen can saciid bn cabdiraxmaan bn abza alkhusaaci can abi aabihi cabdiraxmaan bn abza alkhusaaci ayib ana rajulan ataa cumara ninkaa lama yaqaan mubham weeye laakiin riwaayaadka qaarkood cinda abaraani ana rajula min ahli اlbaadiya nin reemiya ah ayaa ataa cumara saydina u yimid faqaala wuxuu ihi inii ajnabtu cumaro waan janaabooday n waan ixtilaamay mini baa iga timid almuhim ayb ama gal baan falam ajid ma an biyo maana heli aan ku qabaysto faqaala cumar wuxuu laa tusaliha tukani biyo haddaad weyday ma tukanaysid ayb biya hadaad wuu la socdaa cabdullahi bn mascuud ba isku fikir yihiin faqaala camaaru wuxuu yidhi camaar baa marka soo booday amaa tadkuru cumarow miyaadan xusuusanin buui yaa amiir almuminiin xilligu asagoo khaliifka ahaa muminiinta amiirkoodiiyo id ana wa anta fii sariya xilli anugu adugu aan duulimaan lugmaroodi ciidan yar aan la soconnay fa ajnabna aan janaaboonnay falam najid maaan biyo aanan helin soo sayidina camaar ibnu yaasir qisada sida u xusuustaa xilligay ku dhacday labadeenaan ahayn buui geel iyo la joognay duullahan nabigaan la socon xaggey kaa martay baashu falam najid maaan fa amaa anta adugu falam tusalli maadan tukanin maalinka asagu ra'yigu qabay buu ilaa weligii sayidina cumar taagnaa halkiiba ku tagay wa amaa ana anigu soo ma aha fatamacagtu waan gelmagelmaystay fi turaabi wa sallaytu waana tukaday intaan ku galgashay ciiddii oon tin iyo cidhibba iska marmariyey iyo anoo habaas badan tukaday aduguna maaan tukanin nabigaanu nimidan u sheegnay hawshii faqaala nebi sal ly slam innamaa kaana yakfiika waxaa kugu fila an tadrab biyadayka alarda in labada gacmood aad ciidda gashato uma tanfuqa ciidda iska afurto iska fududayso uma tamsaxa bihimaa labada gacmood aad mariso wejhaka wejigaada iyo wa kafayka sacabadaada iyo cumacmahaada faqaala cumaru cumar hawl adag ba hoosta laga geliyey faqaala cumar wuxu ittaqi illah yaa cammaar cammaaroo ilahay ka cabso cammaarow ilaahay ka cabso cammaar nin isdhiba maaha de howlu huba weeye qaala cammaar wuxuu uhi in shi'ta lam uxadid bihi haddaad doonto xadiidkaa dambe sheegi maayo cumarow laakiin qisadaas xusuuso hadhihi ninkan tukan maysid gebagabayse kudhe markaad biyo weydo dad biyashana qabayse kudhe salaada tukadheh hadhihin tukan maysid maxaa yeelay Eh, in شhiئta lam uxadiثka bihi see xadiiث uu huba camaar ooga tegay lama dhihi karo maxaa loo dhihi karin camaar iyo cumar hadduu dhihi lahaa hawshaasaa dhacday oo aniga camaara janaaba igu dhacday anoo geel la jooga kadib biyaan waayey waan gabagabaystay nabigaanuu imid saasuu iga yidhi u dhihi lahaa waa cumar muranka ma keeneen cumar waxaa dareen geliyey asagii baa laga warramay asaga wixii ma xusuusto suubana calayhi salaau wasalaam oo salaad tukaday oo salaaddii saawiyey yudridinabi allow salaaddii ma la gaabshay mise waad halmaantay nab wuxuu idhi mana halmaanin lamana gaabinin ila nabiga mogta falow asagu sami laga warramaya isaguna wuxuu arkaa inuu dhammaystiray salaad inaan la gaabin nabigu waa hubaa falkiisina inuu dhammaystiray buu moodayaa ruuxu wuxuu malihiisu u badan yahayna wuu ku dhaaran karaa iska baddaa wax kale cumar marka wuxuu idhi hawshaa ilaahay ma jirto anuu ma xusuusto janaabana iguma dhicin salaadna kama tegin camaaro warkan jooji ilaahay ka cabso idan waa shahaadataani cumar shahaadadiisi waa maxay inaan hawshaa dhicin camarna waa maxay inay dhacday waa laba makhraati oo iska hor yimid wاshahaadaةu ida tacaaradat tasaaqaطat fi اlfiqhiyaat somaydan soo marin kitaab dacaawa اlbayinaat laba makhraati hadday iska hor yimaadaan waa la isla tuuraa wadaad ba wuxuu hi waxaan mara ka ahay oon aakhare u qaawanay rtgan hebel baa iskale laba dhaxan annaga hebel baa iskale qaadiga muxuu samayn ordayga dhaafuu leeya wax kale ii keena ordayga dhaafo makhraati kale sayidina cumar asagu wuxuu ka maanakacay inay hawsaa dhicin camarna wuxuu uhi waa dhacday idan wuxuu u arkaa in laba makhraati iska hor yimaadeen inuu cumar fasaxo oo galaamay uusan wadi karin saasuu u yidhi in shi'ta lam uxadid bihi ila laba makhraati baan iska horkeenno iskala hornimid midda kalema de waxaa ku filan markaa uu sheega ku filan halkaa mare uu sheegay ee cumar xogow qoonsaday yaa ku filan oo u fiirso cumar markaa u sheega inuusan inkir hadda imanaysa wuxuu odhan maya waad sheegi laakiin adaa mas-uulka wad xadiidka tebi laakiin adaa qaadahaya leanna hadduu beeniye oo diidan yahay ma sheegi karta buu odhan lahaa cumar la hubo ayuu diidi jiray in la sheego uu ka baqay in lagu fidnooba qariya qur barta asaga tafsiirkiisa barta arriwaaya can rasuulillaha yareeya ragba ku garaaci jiray khalad yaroo diineedna cumar mama dulqaadan jirinba fatwada camaaroo la aqbalo riwaayada camaaroo la aqbalo cafu maxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo salaad ha lagu tukado janaaba ha lagu tukado siduu cumar qabo wey haata so muxuu qabaa ninkii janaaba ku dhacdo inuusan gebagabaysan ilaa uu helo biyo riwaayada camar hadday noqoso maxaa ka dhalan cinda cumar salaad bilaa dahaaraha la tukado waya dagtiisa salaad bilaa dahaaraha la tukado bay keenaysa riwaayada cammaar marka cumar loo fiiriya isagu siduu qabo hawshaa cumar hadduu arkay inay khaldan tahay cammaarna uu khaldan yahay ma ogolaadeen lishidatii fii diin illaah iyo dadaalkiisii iyo ikhlaaskiisii kaana laa taakhudu fi llahi lowmatu laa'imin laakiin wuxuu arkay cammaar inuusan ahayn nin ku dhiirida hawsha ayada marka wuxuu ihi maya anuma xusuustee laakiin adaa mas-uulka ee weri idan wa hada waa qabuulu liriwaayati camaar ibnu yaasir qaala xakam wuxu uhi ibn cutaybat alfaqiih waxadaaniihi waxaa xadiidka kaleo ii tabiyey ibn cabdiraxmaan bn abza waa saciid haddee waynu soo marray ila xakam waad arkiisa horaan muxuu ka so qaata xadiidka yuu ka soo qaata dar ibn cabdillahi baa ka soo qaata sanadka hore naazil buu ahaa xakam ibn cutaybat alfaqiih alkindi can dar ibn cabdlahi murhibi can saciid bu ahaa da ibn cabdiramaan ibn abza hunana waa maxay xakan baa hadda toos wuxuuga qaadanaya saciid ibn cabdiraman ibn abza buu ka qaadanaya oo meesha wuxuu ka saaray dar buu ka saaray marka sanadka dambea caali ah waxaadanii waxaa kaloo xadidka ii tabiyey ibn cabdiraxmaan ibn abza can abihi mila xadiidi darin can abihi sidii dar uu u warinhayoo kale can abihi abi saciid weeyadoo cabdiraxman ibn abza ah idan riwaayadana marka ayaa yaa ka caalisantii hore qaala wuxuu yidhi xakam waxadaanii samt nukhayl waxaa kaloo xadika ii tabiyey samt nukhayl baa ii tabiyey can darin baa qisna iiga tabiyey hada isnaadi fii hada haddaad muslim ku aragto inta badan bihada ba bay ka dhigantahay inta badan bihada sanadkan uu ku tabiyey alladii sanadkaasoo dakara alxakamu xakam uu sheegay lii saabiqan qaalada hore waxaan leenahay waxaa weeye qaalada hore waxaa iskale marka shucba wey shucba markaa iskale qaala shucuuri waxadaanii sanadu kahil baa ii tabiyey xadiidka can darmi cabdillahi almurhabi fii hada lisnaadi abdalla isnaadi alladii sanadkooda dakar alxakama uu sheegay lii saabiqan yacni sanadka horaanu iisoo sheegay xakam haddaan shucbo ahay oo muxuu ahaa xakam can darin can saciid bn cabdiraxmaan can abiihi oo cabdiraxmaan bn abza ana rajulan sanadkiiba haddana iigu taminhayaa weeye salama sanamnu kahayl sanamnu kahayl faqaala cumar wuxuu yidhi nuwalliika maa tawallayta ilsoma dhihin haddaad doonto mar dambe sheegi maya haddaan cammaar ahay cumar waan aamusaya maya wuxuu nuwalliika waxaan kuu tala saaranaynaa aan kuu daynaynaa tawallayta fatwada aad sheegta nebiga ka soo guurisay kale kalla wallah maya buuhi ma daynaysid kalla wallah uu dhaarta weliba maya waad sheegi wallaahi walaakin nuwalliika maa tawallayta markuu saaabigu haddaa doonto mar dambe sheegi maayo camaar wuxuu maya wallahi waad sheegi waad fatwooni waad wadi walaakin nuwalliika maa tawalayt waxaan tunka kuu saaraynaa wixii aad sheegtay adaa mas-uulko aakhara qaadi aniga cumara kuma jiro idan waa abalay adiiki waa abalay waa tasdiiq daahira leanna hadduu beeniyey wuu diidi lahaa war been baad sheegaya iyo bakooradii cumar la yaqaana baa soo boodi lahayd camar waa la garaaci lahaa cumar waa taqaanaane bakoorad baa meel ka waayi lahayd idan dareen baa galay camaarna wuu yaqaana wuxuu uhi maya waad sheegi walaakin walika ma tawallayt وxadثnي إسحاaq بن maنصuر الكwsج xadثna نضر بن شmayl المxadث اللغوي المازني أخبرna شعب بن الحجاج عن الحكم بن cتيبة الفقيه قال وxuu hi سمعtu dran baan mقلay can cabdiرحمان cafوا can iبن cabdiرحمان oo سacيidkii ahaade iبن أbزة قاala wuxuu hi qاal الحakم وqad samictu min iبن cabdiرحمان أbزة haddaad soo marteenba derna waan ka malay der sheekhiisana waan ka malay waagi hore der baan ka warin jiray waagi dambena sheekhii der baan helo oo dee cabdiraxmaan saciidkii ah rajulan baa ataa cumara u tegay faqaala wuxuui ajnabtu falam ajid maa'an janaaba igu dhacday biyana ma hayo wa saaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeyaa hadda kaxaynaya xadiidka nadar bnu shumayl maadaama aan soo maray riwaayatu shucba ay soo horraysay wazaada fii wuxuu ku daray qaala camaar wuxuuhi yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiow in shita haddaad doonto laa uxadiu bihi axadan axad bani aadan xadiidka u sheegi maayo limaada limaa jacala allaahu calaya min xaqika ufiisa fiqiga saxaabiga maxaana u sheegaynin limaa jacala allah wuxuu rabbiyeelay darteed calaya dusheeda uu saaray oo min xaqika in lagu ixtiraamo ah amiirulmuminiin madaxweyne waayeen ayaa tahay fatwada iyo adaa iskale annaguna waa kugu caawinaa riwaayadaydi haddaad riwaayo kaleoo diidda ka hor keentay waa iska aamusahaya idan masaa'ilka ijtihaadiga ah iyo khilaafka saa'iqa ah lagulama murmo lagulama dagaalama a'immada iyo umarada ayb waa loo sheegi waa loo niqaash cilmi ah hadday qaataanna khayr haddii kale waa laga aamusa dhihi maysid masale intaan kaga dhaqaashay igadiida weligay dambaan waba ka dhegaysanan maqli maayo adeeci maayo hawshaas waa khalad alumaraa'u yutaacuuna fi masaa'il ijtihaad ra'yigaada ra'yigooda ayagaad u daynaysaa lanna in la wada jiro oo la wada socdo waxaa weye waa asal min usuuli اlmuslimiin alijtimaacu wاlijtilaafu waa aslu min usuuli اlmuslimiin masalada ijtihaadiga ah ean isku haynana khilaaf iyo burbur iyo kala tag bay keeni kartaa ra'yigii aad qabtay ra'yi aan ka hayn imaamku hadduu qaato waad ku raaci waad ku adeeci wixii aad qabtay waad qabi laakiin ka hor iman maysid yeela waad yeelaysaan kii ibn mascuud alkhilaafu sharun asalka ay saxaaba fahmeen hadday dadku fahmi lahayen burburma ma yimaadeen iyo muran iyo khilaaf laakiin nin walba tiisuu la taylaynhayaa oo la soo taagan yahay walam yadkur ma sheegin weeye xadaanii salamatu can darin shucba muusan sheegin riwaayada dambe muusan sheegin weeye yani riwaayad nadar baan rabaa nadar bnu shumay nadar muusan sheegin xadaanii salamatu bnu kahayla can darin muusan dhihin weeye riwaayad dambe shucbe uu nadar qaadanayo wuu khilaafe weeye ninkii hore shucba ka qaadanaya ahaa yaxanu saciid alqataan intaas waa dhib mal waa riwaayadka farqiga udhexeeya wax isdheerien ba imaamku inoo sheegaya mar hadduu dhammeeyey imaamku xadiidkii ee caaishu soo dhammeeyey wuxuu maqhraatay oga dhigay xadiiu camaar ibnu yaasiro asagoon aad iyo aad muhiim u ah jiddan oo xataa kayfiyada loo gebagabaysanay sharcay wuxuu haddana shaahid oga dhigi doonaa xadiidka kale asaguna kayfiyada ku saabsanaa muslim marka daqiiq weeye aslu mashruuciya yaa ku saabsan jidaynta gebagabaysi xadiidka caaisha asal u ah qaabka loo gebagabaystana laba xadiid baa ku asaxay labadiba waa keenay xadiiu camaarna waa ka xadiiu abuljahaybna hadduu bilaabaya qaala muslim wuxuu yidhi wahada min almucallaqaat mucallaqaadka aynu soo maray fi lmuqadima kusoo sheegnay mucallaqa ugu horreeye wey mucallaqaad dhowr iyo tobana labiyo toban afariyo ah, toban muqadimadana ka soo niqaashna hawsha ayada ah ayib kii ugu horreeye weeye xadiidka marka mucallaqa hadda leyt ibnu sacad waxaynu ku soo maray fi sunan abi daawuud waxaynu ku soo maray nasaa'i bukhaari uu ku imid isagoo mawsuula calaa shardi saxiix muslim idan waa mucallaq fi muslim mawsuul fi اlbukhaari wالnasa'i وabi daawuud biasaxi اlasaniid weliba nasa'i waxaan ku soo maray asagoo ka warinaya rabic bnu sulayman almuraadi can shucayb bnu leyth can leyth bnu sacad oo aabihii ah baan kusoo marina wa usdan bay la tahay marka xadiku waa mucallaq fii muslim mawsuulun fii hayrihi muttasil marka waa xadii xujaa ah weeye ayb qaala muslim wuxuu uhi warawa leyt bnu sacad baa wariyey can jacb bn rabiicatu ka wariyay ibnu sharaxiil eh, alkindi ibn xasanat alkindi buu faraciisi weeye can cabdiraxman bn hurmus acraj ninkii la odhan jiray can cumayr mawla bni cabaas cumayr bni cabdilaahi mawla bni cabaas baa la iska yidhahda laakiin hooyadii baa xoraysay munfadal munfadal baa xoraysay ibn cabaas isagu ma xorayn maadaama hooyada xoraysay dadkan reerkan ku dhex gacal ka dhigan jiray ma saasaa loogu tiriyaa ibn cabaas loogu tiriya annahu samicahu ibn cabaas muqlo yaquulu leh aqbaltu ana anigaa soo dhaqaaqay waa cabduraxmaan ibnu yasaar cafwan waxaa la rabaa umer cumeer annahu yani ninkii loo jeeda bdiraman hurmus baa samicahu maqlay cumayr buu maqlay yaquulu asagoo leh ibn cabaas meesha kuma jiro aqbaltu ana anigaa soo qaabilay waa cabdiramaan meesha xoogow khaabaa ku jira sida sawaabka bacdu nusran ay qorayaan waa cabdulaahi weeye afar ninoo walaalo culummaa jiray cataa ibnu yasaar sulayman ibnu yasaar cabdilmalik ibnu yasaar iyo cabdullah ibnu yasaar marka cabdiraxmaan ma aha meeshu waa cabdullah ibnu yasaar oo walaalkii ah riwaayaadka qaarkood baa nusaxda qaarkood baa sidaa caddeeyey xadiidka sida marfuuca fi sunan wasixaana waa cabdullah ibnu yasaar ragga afarta ah waxaa u faqiihsanaa sulayman ibnu yasaar oo fuqahu sabca ku jira xadiidka waxaa u yaqaana u xadiid badnaa caطaa ibnu yasaar alhilaali raggan kale marka cabdulmelig iyo cabdulaahi ayagu xoogow waa laga aqoon badnaa labada nin walaalahooda ka aqoon badnaa cabdulahi ibnu yasaar baa soo qaabilay mawla maymuunata afarta taabici caطaa iyo sulaymaan iyo cabdulahi cabdilmelig oo ilmo yasaaraba intuba hooyadan maymuuna wax ka wariyaan wax ka qaataan zawji nabi nabiga xaaskiisa ahayd xataa dakhalnaa ilaa aan u soo gallay calaa abiljaham waa lagu ilaaqa wadaadkan kunyadii saxaabigan sida mashhuurkii caanka ana waa abuljuhaym abuljuhaym bn xaari ibnu simma alkhasraj alansaari saxaabigaa nabigu wuxuu ka wariyaa saddex xadii keliya inta xaafidku sabaha ku sheegay saddexdaa xadii laba ka mida ku jiraan laba ka muslim bay ku iman doonaan buhaarina way ku iman doonaan insha allahu tacaala ayib xadiidka saddexaadna axmed iyo hayrkii baa xilligu uu dhintay bitaxdiid lama sheegin laakiin saxaabadii madiina ku dhaqantay ee u badnayd wey waa min cidaaduhu fii ahli اlmadiina xatى dahlna calى jahm bn اlxaari ibn simat اlansaari faqaala abuljuhaym abuljuhaym baana loo badanya in la yidhaahdo abuljuhaym wuxuu yidhi aqbala rasuul اllah rasuulka ilaahay baa ka yimid ka soo qaabil waxba dhimis waa ka yimid weeye min naxwi bi'ri jamalin ceelka jamal la yidhahdo xaggiisuu ka yimid falaqiyahu rajulun ninbaa ka hor yimid nabiga fasalama caley nabiguu salaamay assalaamu calayka ya rasuululahi buu falam yarudda rasuulullahi calayhi rasuulku ooma jawaabin ninka asaga ah aqbala ilaa uu isku majiiray suubanuhu calajidaari derbi u dhowaa guri derbigiiba isku majiiray riwaayaadba waxay sheegaan nabigu wuu xoqay daaraqudni iyo bayhaqi daciifo riwaayo walboo sheegta derbiga nabigu intuu xoqay uu boodh ka kiciyey waxba kama jiraan wey waa derbigaasuu nabiga ku gabagabaystay umbaa la hayaabas sida saxiixa famasaxa waja wejigiibuu nabigu mariyey gacantii uu derbiga saaray wayaday labada gacmoodna macmahna waa mariyey uma radda calayhi salaama salaamtiibu saxaabiga ka qaaday salaamtu saxaabiga ka qaaday idan xadiidkan waxaa ku jira in derbi adugu lahayn ku gabagabaysan karto haddii marka gabagabaysiga adiga gacantada waxba aysan yeelaynin ama ninkii lahaaba uu kuu fasaxay waa meesha shaaficiye ka qaateen walahu ahdu maa yaclamu ridaahu minhaajka way ku soo marteen soo maaha isku hallayn baa jirta wax la yidhaahdo walaalka ama nibaad saaxiibba tihiin bad gurigiisa imaan ama dhar u leeyahay ama hanti u leeyahay waa iska isticmaala adoo tala saaranaya inuu waxba uusan u arkaynin oo raalli u ka yahay bal weliba uu ku farxayo nin loodhan jiray abulfatx almuusili oo raggii suaada cubaada qarnigii saddexaad hijrada ayaa maalin maalmaha ka mida ah isagoo safar ku maqan yaa gurigiisii waxaa soo maray nimay saaxiibbo ahaayeen ninka ay saaxiibada yihiin sahaydii ka goday xaj buuna u socdaa addoontii buu ugu yimid walaalkay awey buu idhi fatxalmuusili ma joogay tiri awey safar buu jiraa wuxuu idhi abaaxadiisa ama qariiradkiisa qandiguu lacagta ku gunahay ii bixi addoontii way yaabtay iska daaya qandiga keen qadigii baa loo keenay lacagta ku jirtay buu daaday wuu xisaabiyey nus buu qaatay nusna wuu ku celiyey wuxuu idhi markaad u yimaado nin noocaaya noocaasoo saa u eg oo astaantaalaha lacagtii qaata reerkii boob ee ku dhabuur lacagtii meesha ku celisay wadaadkii fatx almuusili ayaa yimid addoontii baa u warantay wuxuu idhi haddaad run sheegayso oo ninka noocaa oo ku soo maray oo hantidii intaad u haysay oo xoolihii qaatoo saa ugu hanti horay anti xoratun liwajhi illahi اlkariim buuri ilaah dartii baan kuu xoreeyey maxaa yeele hawshay samaysaba ugu farxsan yo ka yahay wuxuu ka baqayay walaalkii gurigiis intuu soo maro in laga soori waayo sahay laga siin waayo hadduu asaguna ku dhiiri inuu isticmaalo adna aad ka yeeshay xor baaba tahay dadka hore innaga ku soo marray bukhaari adabkiisa ku soo marray dadka dariska wada wadadeganee muslimiinta ah qoys baa marti u imanays saakana qawraac iyo qadama aysan karsanin martibaa u fadhida waxay arkayaan dariska oo hilib u karahay gabadhu intay wadaagto bay hilibka soo dejisan oy martida siin qadadaanna yaa ritay annagaa ridanay khayr laadin siiyo afaarayga maxaad u gasha adadoo bilaabaysa waa dhaqan xumo waa deshabelin xumo maxay tahay wax annagu aan ku soo raadnaen ku dhididnay een karsayn carruurta bay naga maqnayaan war xaggeen oo guraa balaayaadna haysatee soomali soo ma taqaani ha isku taabanni xoolahooda haddaad doonaysa inaad ka nabad gasho almuhim nabigu calayhi salaatu wasalaam ama wuu ku hantahuray ama idan khaasuu haystay walahu ahdu maa yaclamu ridaahu famasaxa wajhu yadayhi uma radda calayhi اsalam waxaa kaloo ku jira fiqi muhiim ah inay karaaha tahay ilahay in la xuso biqayri wuduu ilahay inaad xusto bayri wuuin alaan asalaamu calayk nabiga la yidhi wacalaykum asalaam wraxmat ullahi wbarakaatu nabigu diiday inuu ku hadlo isagoon idinkuna waxaad leedihiin kitaabka qur-aankaabay gabar xaa'ida oo caado qabta ka bixi oy dareerin oy qaadi oy xumbaari oy afuufi oy dhabaabicin ka warrama hadday diiddo tiraa gabadho sheekhu macduur banaay waaba delaysaan qolyana gabdhayo faraha ka qaninaan baa la yidhi anu ma radda calayh salaam xadana mxamed abdlah bn mayr xadana abi abi cbdlah bn mayr alhamdani xadana sufyaan sufyaan bn saciid الthawri can الضaxaaq bn cuثmaan alasad can naaficin can ibni cumara ana rajula shaahid saddexaad xadiidka caaisha wuxuu shaahid ooga dhigay sheekhu xadiiثu camaar haddana wuxuu shaahid ooga dhigay xadiiثu abuljahm abuljuhaym bn xaari bn simat alansari alkhasraji asaguna min asax اlasaniid lm yصx fii kayfiyaة tayamum ila xadiian baynn soo ma ahayn xadiiu camaar wa xadiiu abuljahaym hadda aynu soo marayseen kadibna xadiis ibn cumar bu haddana keenaya oo haahid saddexaad ah haahid afraad aan dhaho can naafici an cumara ana rajula ninba ibn cumar waynu soo marray inta xadiiu uu ku leh fii saxiixi muslimin ana rajulan baa mara soo maray warasuulu lah sal slam yabuul nabigoo kaajaya ayuu soo maray fasallama calayh nabigu salaamay falam yarudda calayh nabigu ooma jawaabin adiika hore ee abuljuhaym waxaa ku jira atayamum fi اlxadar in la gebagabaysan karo aduu jooga magaalo biyana aan waayin laakiin xadiiku mlxadiiu calaa aslihi baa la yidhaahdaaye ku yimid baad eegaysaa muxuu ku yimid sunnuu nabigu u gebagabaystay ama wuxuu u gebagabaystay alaan waajiba in la radiyo niman marka waxay leeyihiin salaadaha iyo waajibaadka oo dhan baa loo gebagabaysanayaa dahaaradu ay shadigu u tahay ama loo sunneeyaba nabiga waa u gebagabaysta riwaaya nabi allow biyihii baaba kuu dhow ma u kaadaysid baa layidhi maxaa ku ogaysiyey walacalli inaanan gaadhin baaba laga yaabaa inaanan gaadhinba madaa naftayda haya waan gebagabay salaantan waan radinaya kan dambe waxaa ku jira isagu fiqiga ah ruuxu markuu xaajo gudanaya in la salaamo sunna ma aha lama sunneeyo nabigu xaaji gudanayuu salaan ku tuuray wadaad nabigu falam yarudda alay mana u gebagabaysanin ayb laba kala qise baa loo badan yahay fuqahadu waa ballaadhiyeenoo waxay idhaahdeen ruux wax cunhayana isna lama salaamo nin cantuugsan oo hilib ruugahayo oo afku u buuxo assalaamu calaykum haddaad tidhaahdo qorsho dhan baad ka hadlaynaysaa matamse maaha waxaa laga yaaba intuu salaanta aad qaadid inuu ku margadaba oo ninkaa meesha uu ku dhinto oo khatar keento way dhici kartaa waxaa lamida xilliga galmada la samaynayo salaanta lama sunneeyo ruuxuu hadduu kaajayo haduu cunto cunayo hawlo badan bimacnaa waxay dhaheen ruux hadduu mashquulsan yahay ood hawsha ka dhantaalayso salaanta dib u dhigo yacni meeshu haddii ku yimid ballaariyeen cilladay firin waxay dhaheen waan camimaynaa so maydan ku marin cilladu xukunka marna way khasistaa marna way camimtaa wqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa tahrimu ciladu in asalkeeda ay ballaadhiso ama ay yarayso yaa laga yaaba laakiin asalka ma dumiso cilada mustanbadada idaa caadad cala alasli bilibطaali waa baaila bilijmac takhsiiskana khilaaf baa ka jira almuhim marka waxay rabaan inay yidhaahdaan tanqiixul manaad baan samaynaynaa nabigu muxuu u radin waayey salaanta axad walboo mashquulsanna lama salaami kare ka dharaandhariyeen aduu haddaad diidan waxaad odhan kartaa ruuxa xaajo gudanayo un baan la salaami karin nabiguna xaajo gudanayay hawshan dambeed bay khaamiseenna ma ogolin wallahu subxaana wa tacala aclam